بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa cashirkii afariyo tobnaad ee ka mida min kitaabi radd cala اljahmiya baabu nusuuli اllaahi subxaanaه wa tacaala liahli اljanna wuxuu baab yahay soo halkaa maynan ku joogo wuxuu baab yahay degiddii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu carshigiisi ka soo degayey iyo xagga sare liahli اljannati jannada dadkeeda darteedna iyo karaamayntoodiina uu soo degay waynu soo maray ilaahi subxaanaه wa tacaala asagoo fii kulli leyla soo dega yowma carafa leylaة اnisfi min shacbaan intuba waynu soo maray hadda marka waa nusuul kale oo ku saabsan ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu u yimaado u soo dego liahli اljanna karaameyntooda iyo maamuusadooda awgeed xadaanaa hishaam bnu khaalid adimishqiyu wa kaana iqatan waa towhiiq daarimi lishaykhihi muhim jiddan wey xadaanaa muxamed bnu shucayb وهو بن شhاbوr أنبأنا cمر بن عبدالله مولى غفرة قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أتاaنيi جiبريiل جiبريiل baa ii yimid و فيi yadihi kaهyئaة المirأة jibriil baa ii yimid asagoo gacantiisu gacantiisa ay ku jirto waxaad moodo muraayadoo kale kayati mir'aati اlbayda muraayad cad waxaad moodo wa fiiha muraayadda ama biladayah waxaa ku yaala nuktatun dhibic sawdaa u qultu waxaan idhi maa ya jibriil jibriilow muraayadda cadgartay dhibicdan madow maxay ahayd cafwan muraayaddan cad maxay tahay qaala wuxuu jibriil haadihi اljumca tani waa jumco wey maalinkii jumcada ahaa ayaa lagu suureeyey shaygan asaga ah bacaa biha ilayka rabuka rabbigaabaa kuu soo diray jumcada inaad idinku ilaahay caabudaan ood ciid ka dhigataan usbuuca takuunu ciidan laka ciid bay kuu noqonaysaa iyo waliummatika min bacdika iyo ummadaada ku rumaysay gadaasha qultu waxaan idhi wamaa lanaa fiiha maalinkaa jumcada ah maxaa khayr iyo barako noogu jira qaala wuxuu idhi jibriil lakum fiiha khayrun kaiir fadli badan iyo ajir badan baa jumcada idinku jira waxyaabaha ugu muhiimsanaya marka fadaaishana waxaa ka mid a antum u dembeeyaa tihiin xagga imaanshaha khalqiga iyo iijaadka asaabiquuna xagga maamuusida iyo jannayntana kuwa u horeeyaa tihiin yowma alqiyaama maxaa yeelay abuuridda makhluuqaadkii u dembeeyaa nahay ummadihii xadiid kaloo xasana wa antum tutimuuna muxuu sabcuuna umma toddobaatan mise lixdan ummadood baad idinku dhammaystir u tihiin ummadda u dambaysay baad tihiin marka xagga abuuridda iyo adduunka imaanshihiisu waynu u dambaynaa aakhare jannada ha la galo iyo ilaahay maamuuskiisa iyo barakada rabbigayna annagaa u horayna dhankaasi waa mid aaniyan ee xagga ciidahana annagaa u horayna ummadihii diinaha laha ciid ahaan usbuuc annagaa u horayna jumca annagu ciidaynaa yuhuud baa mxuu ahaa inagu xigto waxay ciidaysaa sabtida naga dambaysa waxay kaloo ciidahayaan nasaaradu axadda ka dambaysa marka waa ka horaynaa wey sidaan adduunka uga horaynin agga ciidda iyo fadligaa kale aan akhran uga horaynin wa fiiha saacatun jumcada waxaa ku jira saacad laa yuwaafiquhaa cabdun yusalli ay yacbud allaha loo jeedaa riwaayad kala caddeeyey xadiidkii iyo niqaashka dhex maray abu hurayre iyo cabdullahi bnu salaamna waad garanaysa wa fiiha saacatun baa ku jira laa yuwaafiqa uusan ku beegmin cabdun adoon yusalii ilaahay caabudahaya ama tukanaya yas'al اllaha ilaahay weydiisanaya shayin shay ilaa acطaahu rabbi waa siiya saacat ijaabihi baa loo jeedaa saacad waxaa ku jirta ilaahay ducada uu aqbalo addoonka isagoo tukanaya ama ilaahay caabudaya rabbi barya uu rabbi ka aqbalo qultu waxaan idhi jibriilow intaa gartay maa haadihi nuktatu sawdaau dhibicdan madow maxay tahay qaala wuxuu idhi haadihi saaca muraayadan cad waa maalinka jumcada ahayd dhibicdaas gooni ee bartilmaameedkana waa saacat lijaaba haadihi cafwan yaana khaldine haadihi waxaa weeye asaacatu takuunu yowma اljumca wahuwa sayid اlayaam waa saacadda maalinka jumca gelaysa saacadda hadda anagu waxaan ku xambaaraynaa inay tahay saacat اlqiyaama lanno qiyaamadu waxay dhacaysaa maalinka maalin jumcay dhacaysa khamiis iyo arbaca iyo talaada midna adduunka la rogmahaye maali jumca la rogahaya marka sidaa in la yidhaahdo ayaa ka roon maxaa saacatulijaabi horaan baa lasoo sheegay oo waxaa lasoo yidhi wa fiiha saacatu laa yuwaafiquha cabdun yusalli baa lasoo yidhi haadihi saacatu waa qiyaamadii dhici lahayd maalinka jumca takuunu ahaanaysa yowma ljumca ay dhacaysaa wa huwa maalinka jumcahadana sayid اlayaami maalmaha usbuuca ugaaskooda wey wa naxnu nusamiihi haddaanu nahay malaa'igna waxaanu u naqaanaa maalinka jumcada cindana agtayada yowma almasiid maalinka ilaahay fadliga kordhinhayey ummadda u naxariisanayey barakaadka oo ilaahay qaybinay qultu waxaan idhi wama almasiidu jibriilow gartay maalin macnihiisa gartay laakiin masiid muxuu ah qaala wuxuu idhi daalika waxaa way yowma almasiid waxaan ogu bixinnay jumcana uu ka raacay magaca asaga ah bianna rabbaka rabbigaa ittakhada wuxuu yeeshay fi ljannati jannada wuxuu ku abuuray oo ku dhex sameeyey waadiyan tog ama laag afiixa waasac ah faax alwaadi ida tasaca baa la yidhaahdaa marka in laga keeno markaasi waa calaa hayri qiyaas min xayu lua waa hayr qiyaas baa la yidhahdaa <clears throat> faax ida tasaca waadigu tug markuu ballaadhan yahay oo weynaado ayaa faaxa la yidhaahdaa faax alwaadi marka waxaa weeye waa calaa hayri qiyaas waadiyan buu samaystay ilaahay subxaanaه wa tacaala afyaxa ballaadhan oo waasica min miskin abyada cadar cadna laga sameeyeyba dixdiisii iyo quruurixiisii iyo derbiyihiisii iyo isagoo dhanba cadarkaas ama miskiga iyo iibka cad wey faإida kaana ywم اljumca maalinka jumcada maka la gaadho oo min ayaami اlaakhira maalmaha aakhira ka mid a habط الrabu tabaaraka wataala allah soo degaya can carshii buu ka soo degi ilaa kursiyihi kursigiisu u soo degaya waxufa اlkursiyu kursiguna waxaa lagu hareerayn bimanaabira mimbaro oo min nuurin nuur laga sameeyey kursigii laftirkiisa waxaa la agdhigi oo lagu hareerayn ama la garab dhigi mimbaro yani kuraas kaloo nuur ah kuraas kaloo nuur ah miisas iyo kuraas nuur ah. fayajlisu calayha manaabirta kursiga alla la agdhigay waxaa ku fadhiisanaya annabiyuuna ambiyadaa ku fadhiisan wa xufa almanaabiru manaabirtaana waxaa lagu sii geedaamahaya ambiyadu ay ku fadhiisanhayaan bikaraasiya min dahab kuraas dahab ah yaa laag dhighay in yaro anagu silsiladan isku layn hal garaama waa kala tegaya meesha ayada wuxuuf almanaabiru bikarasiya min dahab fayajlisu calayha kuraastaa dahabka waxaa ku fadhiisan an asidiiquun dadka iimaanka badan ee alla rumaynta badan ee runta sheega ee naftooda ka run sheega alla u run sheega cibaadada ka run sheega sidiiquntu way howlo badan tahay nimankaasaa ku fadhiisan kuraastaa dahabka ah ambiyadina kuraastii nuurka ahayd wshuhadaau shuhaadada ilaahay dartii u sheeday baayaa ku fadhiisanaya wayahbitu ahlu اlgurafi min urafihim fayajlisuuna calى kuhbaan اlmisk waxaa marka soo degay intaas waa hordhici iyo mxuu ahay ugaasyadii iyo ahlu jannihii inta u muhiimsanayd weeye shacab weynihii kale yaa soo degahay markaa dambe shacab weynihii kale wey wayahbitu waxaa soo hoban ahlu اlgurafi ee qolalka iyo mxuu ahaa biyaanooyinka iyo dabaqyada dadka deganaa jannada qayb ka mida ah laga hadlaaya min khurafihim qolalkoodii iyo dabaqyihii bay ka soo degahayaan fa yajlisuuna ayaguna waxay ku fadhiisan calaa kuhbaani اlmisk kuhbaanku waa jamcu kaiib waxaa loo jeedaa burburcoodyaha ama bacaadka markay kuraasti la daadayo shacabka intooda kale burburcoodiya dalcado yaryaroo bacaada bay ku fadhiisanayaan w ahlujani intooda kale ugaasyadiina waxay ku fadhiyaan kuraasta nuurka ah iyo dahabka sidaas wey calaa kuhbaani lmisk cadar ama iib muxuu ahaa eh, burburcoodkii ama buurihii yar yaroo bacaad ah bacaad bacaadka shilamboodoo kale weyahaad xagga marka suura loo soo dhoweeyo laa yarawna ooma arkaanba qolyaha bacaadka iskaga fadhiya iyo carada jannada ku fadhayo ooma arkaan liahli lmanaabiri qolyaha ku fadhiya kuraasta nuurka iyo dahabka ah iyo walkaraasiya calayhim fadlan fi lmajlis oo haystaanba cid ka fiican inay jirtaba burburcoodka yarkay ku fadhiyaan iyo dalcadahaas bacaadka ee miskiga ah yaa ayagu wax walba kala qiimo badan nin walba tiisu ku sabrahaya laa yarawna ooma arkaan ama ahli manaabiri kuwa manaabirta nuurka ku fadhiista ambiyada ah iyo walkaraasiyi shuhaadada iyo sidiiqiinta ah calayhim ahli kuhbaan almisk fadlan wax dheeraada fi lmajlis goobta wey ma aha xagga kale Ah, qaydka muhiim jiddan wey goobta la fadhiyo goobtanada wax ka fiican ma jira u arkaan laakiin xagga fadhiga ambiyii shuhadahiya inay ka fiican yihiin iyo sidiiqin way ogyihiin uma intaa kadib markay ahlujanna o dhan fadhiisto nin walba booskiisi qaato la kala baxo yatabadaa lahum waxaa u muuqan u daahiri duljalaali wاlikraam allihii gobonnimada iyo sharafta u saaxiibka ahaa fayaquulu wuxuu odhanaya subxaanahu wa tacaala saluunii i dadkiina ahlu jannahoogu dabaqada addoontaan ba ahaadee nin walba wuxuu rabaa soo daayo fayaquuluuna waxay odhan biajmacihim idaylkoodba kulligood ambiyada ilaa qolihii bacaadka burburcoodka ku fadhiya nasaluka arida ila wax dhiman ma jiree janna haddii lagu geeyey oo lagu nicmeeyey oo xorulcin lagu siiyey oo walba wax walba uu yahay aad aada boqol boqol joogto maxaa kugu dhiman nicmadan inaan lagaa afqabanin nicmadan waxaan lagaaga afqaban in lagaa raalli noqdo ilaa arilaha ilaahay aada helayso ma haysatid garanti inaad jannada kusii jirayso marka ahlujunnu waxay raadinhayaan meeshu u dambaysay bay qabsanayaan nas'aluka aridaa ilaahu inaad naga raalli ahaato ood noo bogto ayaan rabnaa oo mar damba noo cadhon fayurshiduhum ilaahay wuxuu maragelin ambiyadii iyo culummadii iyo shuhadadii iyo sidiiqiintii iyo ahlujannihii o dhanba calaa ridaa inuu ka raalli noqday markhaati ka ahaada inaan idinka raalli noqdo dibdib aan idin cadhoonayn jannada inaad ku waaraysaa uma yas'aluunahu ilaahay kadib marka ridlahaa la helo ahlujanadu fuqaha waa fahmaysaa horta qodobka u muhiimsanaa hello bacdamaa lagaa raali noqday ayaad hawlaha kale ka hadlaysa ayib haddaad wadaad u guriga markaad gashay aad inaad wax ka weydiisato iridda adoo taagan waxaasan rabaa ma dhahaysa hadlada sheekh horta ma soo gala haa ma fadhiistaa haa fadhiiso kadib waxaan kulaha wey markaad fadhiga guriga isku hubsato ayaa loo gudbaa xisaabaha kale adoon intaaba helin marka adoon raallaba ah, <laughs> aan feermaysanin haddaad ka bilowdo howlahaasa raba waa laga fiican yahay uma intaa kadib yasaluuna ilaahay subxaan qaadirka waxay weydiisanayaan nin walba wuxuu doono yasaluuna su-aal aan xidhnayn oon xad lahayn wy xataa tantahi ilaa ay dhammaato nuhyatu kuli cabdin ay raqbatu kuli cabd addoon walba doonidiisa ilaa ay dhammaato nin walba wixii qalbigiisa kusoo dhcu rabbi weydiisanaya oo aan la siinaya ilaa ruux walba ay ka dhammaato wuxuu doonhay oo wuxuu sheegaba maxaan ku weydiistaa hadde dhammaatay ibir marka hadda bani aadam maanta haddii la wax weydiiso waxaan u malay waxaaraya adduunka uusan jirin ayib xataa tantahi ilaa ay dhammaato nuhyatu kulli cabdin riwaaya kala cadaysa xataa tantahiya ragbatuhu ayib <clears throat> oo minhum addoommaha ka mid ay ka dhammaata addoon walba wuxuu doonaya markuu alla weydiisto su-aaluhu soo dhammaadaan ay su ka dhammaadaan baa nin walba su wada haya uma intaa kadib yuscaa calayhim waxaa lala dulmari ama lagu soo dayn ahlu jannihii bimaa laa caynun ra'ad waxaysan il arag ayib walaa udunun samc dhegna aysan maqal dheg iyo dhaaya aan lagu haynin walaa khaطara aan ku soo dhicin tana u daran hadde calىa qalbi bashar qalbiga bani aadamku khiyaalkiisa iyo awhaamtiisu wax hadla ma ah wax walbaa kugu soo dhici xataa waxaan weligaa kugu soo dhicin wey waxaan weligaa kugu soo dhicin waxaa laga yaaba intaad iskaga fikirto inta aad garbaaba yeerato inaad duudso samawaadka soo marto kadibna aad soo noqoto yani khayaalaadka bini aadamka xuduud ma laha ayib tan laakiin waxaan weligaa qalbigaa kuso dhicin baad arkaysa intaa marka loo dhammeeyo uma yartaficu الrabu rabbi waa u kor noqonaya can kursiyihi buu ka kor noqon ilaa carshihi carshigiisu aadahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kursiguu ka kor noqonaya carshigii sare ayuu ku laabanaya haddii shirkaa waa la xidhay shirki waa la gebagabeeyey ilaahay iyo addoommihuu jeclaa waa kala feermaysteen hawshu waa dhammaatay waa la ismaamuusay idan waa maxay meeshu waa la qaxweeyey la kala teg marka ayada ah ilaahay carshuraxmaan ayaguna nin walba daartiisi iyo jannadiisi isagoo soo qaatay ridaya ilaahay ywm masjid nabi maxamed oo kana loo yaqaanaabo jibriil intan usoo wada hawshaas w ymmasjid hawshaasaad moodaysa maaha wayartafic waa kor noqonayaan ahlu اlgurafi dadkii deganaa dabaqyada ama qolalka deganaa jannada ka mid ana ilaa hurafihim qolalkoodii bay adhayeen iyo maqsinadoodii wa hiya gurfatun wey urfada qolka ahlu jannuhu ay degan yihiin waa qol min luluatin bayda dheeman cad baa laga sameeyey iyo wa zabrajatin khadra iyo muxuu ahaay jawaahir cagaar ah luulua iyo zabrajad iyo yaaquud iyo waxaa inagu ma naqaano qolyaha reerbariga ee meelaha badaha waxbay ka arkeen reer koonfureedkuna meelaha waxbay ku arkaan laakiin waa hawl adduunya iska yar aan macno lahayn ta laga hadlahayn inaad ku fahantaa lagaa rabaa aw yaaquutatin yaaquuto iyo zabarjad iyo lulu kulli agtana un jawaahir waa macaadin iyo axjaar kariime ah adduunkana dahabka ka qaalisan baashan yaaquudka iyo looloadaba dahabka yadaa ka qaalisan aw yaaquutatin dheeman xamraa'a muxuu ahaaye guduudan ama cas laysa fiiha uusan ku oolin jawaahirtaa iyo macaadintaas iyo dheemankaas qasmun waxaa weeyaan eh, muxuu ahay jabid alqasm waa shaygu inuu intuu dilaaco haddana uu kawirmo oo uu faniino wey ama alfasm waa in shaygu dilaaco xaggana uusan kala duulin dhiilku iyo xeedhada iyo weelku markuu intuu jabo uu duulo bakeerigu intuu nabar ku dhaco uu qayb duulo ayaa la yidhaha qasmiga waa insidaac iyo inkisaar maca albaynuuna la yidhaahdaa riwaayaadka qaarkood waxay qorayeen laysa fiiha qasmun walaa fasmun hunaa laakiin aniga waxaa dhigan laysa fiiha qasmun walaa wasmun baa qoran ayib waana sida uu alimaam abu cubayd fi kitaab اariib uu ku fasira isagu laysa fiiha qasmun walaa fasmun bu marka qasmiga iyo fasmiga waxaa udhaxeeya midna waa dilaac iyo qarad waa taqaanaa de shaygu biyihii meesha ka sii dayn oo ka midna waa inuu go-oba oo in la kababa mooye shayga waa duulay ama alwasmu hunaa waa in aan lahayn wey in iyo ceeb aan lahayn ayb haddii wasmiga loo daayo laysa fiiha qasmun dilaac kuma yaala iyo jabid midnaba jawaahirtaas way nabad qabtaa wey walaa wasmun in iyo ceebna ma lahayo wax lagu dhaleeceeyo ayib bini aadamku si walba wuxooda ay u dhaldhaalacaan waxun baa laga sheegi waa qaybtii koobaad ba waa qaybta labaadkii waxbaa ka dhiman waxun baa la sheegi muطaradatun fiiha anhaaruha ama muطaridatun ay qulqulayso fiiha fi اljanna aw fi اlghurafi ila uraf baa hadda inoo dembeeyey anhaaruhaa webiyaasheedii baa socda mutadaliyatun ay soo raalaacsanayso fiiha gudaheeda imaaruhaa midhaheedii fiihaa urafka waxaa ku dhex jira ama jannooyinkaba aswaajuhaa xaasaskii loogu talagalay ahlu khayrka iyo wakhadama gacanyarihii adeegihii iyo wa masaakina guryaheedii khaaska ahaa marka urfadu ma ahana alol inagoo urfo haddaan monoqol baa u dhaqaana waa laga hadlaya wey iyo filooyin dhan baa laga hadlaya oo jannahadii falaysa ahlu janna ahlu janna maysan ahaanin ilaa shayin ashwaqa minhum ilaa ywm jumca ahlu jannuhu maalinkaa jumcada wayba sugahayaan way ku xisaabtamahayaan ymlmaiid weeye waxaysan weligood helin bay helhayaan falaysa ahlu jannati ma ahaanin bale maba aha ahlu jannuhu ilaa shayin shay xaggii ashwaqa kuwa ka jecel ama oga hilow badan minhum xaggooda ilaa ywm اjumca maalin oga hilow badan yihiin jumcada ma jirto maxay doonahayaan liyasdaaduu qurba min allahi waridwaana say u korsadaan alla u dhowaasho iyo alla raallika noqosha ay mxuu ahaaye u helaan maalinka ayadaa marka nebi maxamedow yowmulmasiid waad i weydiisay cilmigeedaba kaas baa layidhi marka waxaa wey waa meel culus iyo fadli dheeraada wey xadiidku dariiqan hadduu ka yimid dariiq labaad buu sheekhu keeni doonaa dhibba ma laha wadaadka hoosta wuxuu leeya xadiid daciif ah sawaabkuna waa xadiid saxiixa xadiidkani waa xadiid saxiix duruq badan buu ka yimaadaa min xadiidi anas duruq badan buu ka yimaadaa min xadiid ilaa lix dariiq buu ka yimaadaa ilaa lix ariiq buu ka yimaadaa sidaa darteed alimaam eh, adiya almaqdasi fi lmukhtaara sanad aan sanadkan ka ahayn buu ku wariyaa uuna saxiix yeelaa fi lmukhtaara eh, wadaadka la yidhahda alxaafid albusayri kitaabkiisa eh, itxaafu lmahara asna sanadka abu yacla oon ariiqeenna ahayn wuu saxiixiya ariiq labaad wey ariiq labaad asna wuu saxiixiyaa alimaam اlmundir asagu fi tarhiib watarhiib ariiqa طabarani fi اlawsط wuxuu hi isnaaduhu jayid wadaadka taxqiijinaya abu yacla wadaadkii mxuu ahaa darani darani asagu wuu saxiixinaya sanadka min ariiq الsacq ibn xasan can cali bn اxakm اlbunani can anas bni malik afar kun laba boqol labaatan iyo sideed abi yacla musnadkiisa uu saxiixinaya ama xukumkii busayri itxaafu lmahraha kun afar boqol lixdan iyo sideed baa ka fiirin kartaan mndiri isagu de tarkiibkiisa waa xadiidka kun soddon iyo toddobo wadaadka taxqiijiya almaطaalib اlcaaliya bzawaa'id masanid الثamaaniya wuxuu xukumay xadiidku inuu saxiix yahay bishawaahidi wa turuqihi mujaladka afraad lix iyo labo culummada kale de waxaa idiin sheegay xufaadii waaweyneed ضiya almaqdasi iyo mndiri iyo iyo